alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay suuratu aali cimraan tafsiirkeedaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa aayadda saddex iyo sagaashan ee min suurati aali cimraan kulu acaami kana xila libani israa'iila ila maa xarama israa'iilu cala nafsihi min qabli an tunazla atawraa qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin allah wuxuu yidhi kullu acaami kaana xila libani israa'iil cuntada dhammaanteed waxaa loo jeedaa waxyaalaha la gowraco ayaa laga tilmaamayaa dhammaantood waxay ahaayeen xilla libani israa'iil reer banu israa'iil qaar xalaal u ah ahaayeen ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsih mooyaane intii uu ka xaaraantinimeeyey israa'iil naftiisa uu ka xarrimay mooyaane oo tacaamka ka mida mooyaane inta kaloo dhammi xalaal bay u ahaayeen marka laga reebo wuxuu israa'iil iska xarrimay oo nadar ahaan iskaga xarimay wixii kale waxay ahaayeen inay markaa xalaal u ahaayeen hilbaha waxa la cunaa min qabli an tunazala tawraah wuxuu iska xarimay min qabli an tunazala tawraah intaan tawraad la soo dejinnin ka hor buu iska xaaraantinimeeyey bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xaramay ku tacalluqdaa min qabli min qabli waxay ku tacalluqdaa xarama bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen xillan bay ku tacalluqdaa taa dambe waxay noqonaysaa macnaheedu waxyaalaha dabaa'ixda la gowracee la cunaa dhammaan waxay xalaal u ahaayeen eh, reer banu israa'iil min qabli an tunazala tawraa waxay xalaal u ahaayeen intaan tawraad la soo dejinnin ka hor ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi marka laga reebo wixii israa'iil oo yacquub ahi oo naftiisa ka xaaraantinimeeyey intaa mooyaane inta kale waxay u ahaayeen eh, waxa la gowracaa qaar xalaal waabay ahaayeen laakiin wuxuu iska xarrimay tafyiirtiisina waa laga xaaraantinimeeyey markii dambe qul fa'tuu biatawraati fatluuha qul waxaad ku tidhaahdaa fa'tuu bitawraati la kaalaya tawraad keena oo la kaalaya fatluuha tawraad akhriya in kuntum saadiqiin haddaad tiin qaar run sheegaaya oo in hilibka geela iyo caanihiisuba ay ibraahiim xaaraan ka ahaayeen haddaad ku run sheegaysaan bal towraad la kaalayoo ka soo saara faman iftaraa cala allahi alkadiba min bacdi dalik faman iftaraa ku kastoo been abuurta cala allaahi allah ku been abuurta alkadiba been min bacdi daalika intaa dabadeed ku been abuurta markii xujadu caddaatay dabadeed oo sidaa loo caddeeyey fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi qaar xadgudbay weeye qul sadaqa allaah qul waxaad tidhaahdaa sadaqa allaah allah baa run sheegay fattabicuu millata ibraahiima xaniifa fattabicuu raaca millata ibraahiima ibraahiim diintiisii raaca xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday mid shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanaya uu ahaaday milladiisa raaca wamaa kaana min almushrikiin wamaa kaana ma ahayn ibraahiim min almushrikiina mushrikiinta mid ka mida ma ahayn ee wuxuu ahaa mu'min muwaxid ah oo allah keligii caabudaaya ayuu ahaa aayaddan hore e, waxaa la yidhaahdaa nimanka yuhuudda ayaa waxay yidhaahdeen waxaad sheeganaysaa muxamadow inaad diintii ibraahim haysato haddana hilibka geela iyo caanaha geelaba waad cunaysaa waanaad cabbaysaa hilibka geelana waad cunaysaa caanaha geelana waad cabbaysaa ibraahiimna xalaal umay ahayne xaaraan bay ka ahayd marka warka noocaa ay yidhaahdeen inkastoo sababu nusuul ahaan aayaddu inay ku soo degtay yacni sanad saxiixa aan loo hayn haddana waxay ka mid tahay waxyaalaha yacni mashhuurkaabay ka mid tahay inay sidaa horta nebiga ku yidhaahdeen way jirtaa ama ay weydiiyeen laakiin aayaddan inay sabab u ahayd bay ishkaalku ku sugan yihin laakiin mufasiriin badani waa sheegeen inayse nebiga ku yidhaahdeen warka noocaasoo u sheegeen yacni iyadu waxa weeye waa jirtaa nimanka reer banu israa'iil hilibka geela iyo caanaha geeluba xaaraan bay ka ahaayeen xaaraan inay ka noqdaan hilibka geela iyo caanaha geeluna sabab bay lahayd sababtay lahayd waxay ahayd israa'iil eh, oo markaa ay ka istirnaayeen ayaa xanuun baa ku dhacay yacnii xanuunka waxaa la yidhahdaa cirqu nasa waa ciriqan marka addinka ilaa misigta ilaa addinka xagga hoose sidaa u dheeraran ciriqa noocaasaa ku dhacay carabigana waxaa lagu yidhaha cirqu nasa baa lagu yidhahdaa cirqu nisa maaho nuunkuma hoos dhigna wuu kor dhigan yahay oo waa annasa cirqu nasa annasa waa calaa wasni casa marka ciriqa caynkaasa ayaa ku dhacay kadib ayuu wuxuu ku nadray hadduu ilaahay shaafiyo oo bogsiiyo hilibka geela iyo caanaha geelow aadka u jeclaa inaanu dib una cunin una cabbin nadarka noocaasina shareecadiisa waa ku bannaanayd ile nebi nebiyada ilaahay ka miduu ahaa innaga nadarka caynkaasoo kale ah mar haddaanu nadarku nadru taaca ahayn yacni markaa lama oofiyo nadarku waa inuu yahay nadar markaa taacaa waa inuu yahay nadar taaca ah waa inuu yahay laakiin shay mubaaxa ah. inaad naftaada ka mancinayso u diidayso inaad ku nadartaa innaga shareecadeenna mid ku sugan ma aha shareecadeenna mid ku sugan ma aha saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii nin saxaabiyi u yimi oo uu yidhi walaashay waxay ku nadartay inay soo xajido oo aynay markaa kabana illan oo kabagashana cagacaddaan ku soo xajido rakuubna aynay fuulin ee ay lugaha iyadoo ku soconaysa ay soo xajido nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ina allaha lahaniyun can shaqaa'i ukhtik ilaahay hani ayuu ka yahay ee balambalka ay walaashaa balambalayso oo ay dhibaatoonayso oo kadeedmayso cagacaddaan iyo cagaag iyo rakuub la'aan yacni ilaahay hani buu ka yahay murhaa faltarkab waltantacil waltaxujja yacni markaa rakuub ha fuusho kabana ha gashato hana soo xajido xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay calaa kulli xaal sharaa'icda nebiyadu waxyaalaha qaarkood oo axkaamta ka mida way ku kala duwanaayeen likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja nebi israa'iil oo magaciisa yacquub la odhan jiray israa'iilla la odhan jiray oo laqab marka ay yidhaahdeen israa'iil weeye waxaanuu la macno yahay bay yidhahdeen cabdullaahi buu la macno yahay israa'iil oo magac kastoo iil ugu dambeeyo wuxuu ka dhigan yahay addoon ilaahay yacnii saasuu ka dhigan yahay marka israa'iil oo yacquub ah wuxuu ku nadray hilibka geela iyo caanaha geela inaanu dib u isticmaalin buu ku nadray nadarka caynkaasa waxay noqotay inuu oofiyo marka hilibkii geela iyo caanihii geeluba nadarkaasay kaga xaaraan noqdeen ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsih sidaa uu isaga xarima baa tafiirtiisiina looga xarrimay oo markii dambe sharciga ku soo degay in markaa tafiirtii israa'iilna hilib geel iyo caano geel midnaba ayna isticmaalin oo hilib geella ayna cunin caano geelna ayna cabbin yaa marka waxay moodeen qoladii reer banu israa'iil maadaama israa'iil tafiirtii ibraahiim uu ka mid yahay in ibraahiimna ay sidaa muxaram uga ahayd hilibka geela iyo caanaha geelu markaasaa ilaahay wuxuu caddaynayaa in markaa waxa weeye aynay xaaraan ka ahayn oo israa'iil ee nebiyadii ka horreeyey oo isxaaq uu ka mid yahay oo ibraahim uu ka mid yahay inaynay xaaraan ka ahayn hilibka geela iyo caanaha geelu aynay xaaraan ka ahayn taas yadaabaa markaa la caddaynaya si sheegashada ay sheegteen qolada reer banu israa'iil ay sheegteen ibraahiimna inay xaaraan ka ahayd hilibka geela iyo caanaha geelu si loo buriyo ayaa waxaa la yidhi bal towraad la kaalay oo akhriyoo ka soo saara in waxa weeye hilibka geela iyo caanaha geelu inay ibraahiim xaaraan ka ahaayeen ama sababtiiba loo xaaraantinimeeyey hilibka geela iyo caanaha geela laydinka xarrimay haddaa yuhuudda tihiin ama reer banu israa'iil tihiin yacni si ay u caddaato bal kitaabkiinnii la kaalay oo akhriya qul fa'tuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin haddaba markay caddaatay in arrinkaasi wax jiray aanu ahayn oo wakhtigii ibraahim aynay xaaraan ahayn hilibka geela iyo caanaha geelu ee reer banu israa'iilun laga xarrimay xarimitaankii israa'iil iska xarrimay aawadeed sababteeda iyagana looga xarrimay markay sidaasi caddaatay dabadeed cidda markaa si cadiigoo badrheeda ilaahay ugu been abuurataa waxay noqonaysaa cid markaa xadgudubtay xadgudub dhammaystiran yacni saas yadaa baa laynoo caddaynaya diintii ibraahiimna waxay ahayd diin tawxiida bay ahayd marka fattabicuu millata ibraahiima xaniifa wuxuu allah amray in diintii ibraahim aynu markaa raacno diinta ibraahimna waa diinta nebi maxamed nebiyaduna isku diin bay ahaayeen nebiyaduna isku diin bay ahaayeen dhammaan tawxiid baa lala soo diray usuusha sharaa'icda iyo makaarimul akhlaaqana yacni way ka sinaayeen bacdu sharaa'ic bay ku kala duwanaayeen marka wax shirki la yidhaahdana yacni shaqo kuma lahayn ibraahim qaala suyuuطiyu raximah llah wanazla lama qaala alyahuudu innaka tazcumu anaka cala millati ibraahiima wa laa yaakulu luxuuma alibili wa albaanaha waxaa soo degay markii yuhuuddu ay yidhaahdeen adigu waxaad sheeganaysaa muxammadow inaad diintii ibraahim ku sugan tahay wa kaana laa yaakulu luxuuma alibili wa albaanaha waxaanu ahaa bay yidhaahdeen ibraahim midaan cunin hilibka geela iyo caanaha geela waxaa soo degay kullu acaami kaana xilla libanii israa'iil kullu acaami cuntada dhammaanteed cuntada waxaa loo jeedaa waxyaalaha dabaa'ixda ee la gowracaa laga tilmaamayaa cuntooyinka kale ma soo gelayaan oo hadday tahay simaarta iyo midhaha iyo hadday tahay waxa weeye yacni markaa raashimada markaysaa markaa soo baxa ee la isticmaalo tacaamka la sheegayo kama mid aha marka tacaam la sheegaayo la itlaaqo waxaa laga tilmaamayaa waxyaalaha la gowraca laga tilmaamaya mm. wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum waxaa laga tilmaamayaa waa dabaa'ixdoodii iyaga markaa ay gowracanayeen ahlu kitaabku ee xalaasha u ahaa ayaa looga jeedaa kullu acaami cuntada dhammaanteed waxaa loo jeedaa waxyaalaha la gowraco ee la cuno kaana xillan wuxuu ahaa xalaal buu ahaa xalaalan xalaal buu ahaa wuxuu ku tilmaamayaa xilli iyo xalaal inay bimacnan tahay oo yacni markaa xilli waxay la macno tahay xalaal bay la macno tahay hmm. naadimkii waa kii yidhi yacni xillun ka xirmin wa xaraamun ka xalaal mihlaani didaani wadaa amrun muxaal yacni xillun ka xirmin xagga wasniga xilli iyo xirmi waa isku wasni wa xaraamun ka xalaal xaraam iyo xalaalna waa isku wasni mislaani waa isku midoo xagga wasniga iskaga mid ka yihiin didaani haddana waa isku lid oo xirmi iyo xilli waa isku lid waana isku wasni si waa isugu mid sina waa iska soo horjeedaan macnaahaan bay iskaga soo horjeedaan laakiin xagga wasniga bay isku mid ka yihiinoo waa ficli mid walba wa xaraamunka xalaal iyaduna waa saa si la eeg waa isku wasni waana isku liddi xagga macnaha saas aawadeed wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha wa xirmun iyo wa xaraamun baa laba qiraa oo sabciya ah wa xirmunna waa la akhriyey wa xaraamunna waa la akhriyey mm, labada waa laba qiraa oo sabciyo qur'aannima loo akhriyey kaana xillan wuxuu ahaa xalaalan xalaal buu ahaa libanii israa'iil oo reer banu israa'iil buu xalaal u ahaa ilaa ma xarama israa'iilu bacdu ahlicilmi waxay istisnaaga munqatic ha laga dhigo bacdina waxay muttasil ha laga dhigo laakiin wejiga itisaalka ayaa marka fiican waana sida uu arjaxaayo samiin alxalabi iyo culamo kaleba arjaxayaan haddii inqiaac laga dhigana waxay noqonaysaa inay laakiin la macno tahay oo marka macnuhu u dhacayo ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi yacnii ha yeeshe wixii marka israa'iil naftiisa ka xarimay taasi waa jirtaa ayaa markaa markaa macnuhu dhacaya ilaa maa xarama israa'iilu marka laga reebo israa'iil wuxuu xarimay oo xaaraantinimeeyey yacquubu yacquub xaaraantinimeeyey israa'iil iyo yacquub labadaba isagaa la odhan jiraye calaa nafsii naftiisa ka xarimay wa huwa alibilu waa geela lammaa xasala lahu cirqu nasa ciriqa cirqunasa la yidhahdaa markuu ku dhacay bilfatxi waalqasri yacni fatxo xaalu ku sugan yahay oo nuunka la kordhigaayo waalqasri lana gaabinaayo aan la madaynin oo wannasaa'i la odhanaynin ee ismi maqsuura laga dhigaayo oo alifkii marka waxa weeye mamduudka ahayd aan loo yeelayn oo hamza aynay ka dambaynayn fa nadara wuxuu ku nadray in shufiya haddii la bogsiiyo laa yaakuluha inaanu cunayn hadduu bogsado inaanu markaa hilibkaa geela iyo caanaha geela inaanu hilibkaa geelana cunayn caanaha geelana cabbayn fa xurrima calayhi waa laga xaaraantinimey min qabli an tunazala tawraa yacnii tawraadi intaan la soo dejinnin ka hor xalaal buu u ahaa yacni markaa reer banu israa'iil yacni xalaal bay markaa u ahayd acimada ama dabaa'ixda dhammaantood ama min qabli an tunazala tawraa wuxuu iska xarimay intaan tawraad la soo dejin waayo tawraad mar damba la soo dejin doonaa oo wakhtigii israa'iil joogay towraadima soo degin nebi muuse oo tafyiirtii israa'iil ka mida ah, oo zaman dembe yimi baa towraad lagu soo dejiyey marka uu israa'iil iska xaaraantinimaynana waa markuu israa'iil noolaa marka dee wakhtigii waxa weeye tawraad la soo dejiyey way ka horraysaa goorta uu iska xarrimaayo wadalika bacda ibraahiim wadaalika kaasi oo soo dejinta tawraad la soo dejiyeyna bacda ibraahim ibraahim dabadiibay markaa xasiishoo dhacday ama wadaalika taasoo taxriimka la xaaraantinimeeyey ahi bacda ibraahim ibraahim dabadii buu ahaaday walam takun calaa cahdii cahdigii ibraahim may ahayn xaraaman xaaraan kamay ahayn ibraahim kamaa zacamuu sida yuhuudu sheegatay qul waxaad tidhaahdaa lahum iyaga waxaad ku tidhaahdaa fa'tuu bitawraati tawraad la kaalaya oo keena fatluuhaa towraad akhriya liyatabayana sidqu qowlikum suu u caddaado hadalkiinna runnimadiisa ama beentiisu ayuu caddaato yacni waa iktifaa biaxadi diddayn si ay u kala caddaataa laga tilmaamay in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan fiihi arrinkaa ku run sheegaysaan la kaalaya bal towraadoo akhriyo ka soo saara fa buhituu way wareereen walam ya'tuu biha lama iman buhita waxaa loo isticmaalaa qofka marka xujadii lagaga qaalib noqdo oo dabeedna wuxuu ku hadlo uu waayo ya yacni soo rogan waayo markaasaa waxa la buhita oo wareeray oo markaa hadalkiiba waa waay mm. qaala tacaala allah waxauu yidhi faman iftara cala allahi alkadiba min bacdi dalik cirqunasaaga waxaa soo arooray xadiis sunanka qaarkood ay soo wariyeen oo tilmaamaya dawadiisa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi neef markaa ida ah oo yani markaa miyi soo daaqday shaatun acraabiya yacni ayaa la qalayaa dabeedna barideedaa la shiilayaa barida marka la shiilaa saddex qaybood loo qaybinayaa dabeedna salaada hore ayaa midba saddex dalool marka loo qaybiyo yacni markaa subaggii barida neefkaas waxa weeye miyi daaqa ah ma aha marka waxa weeye markaa eh, mid waxa weeye magaalo joogtay oo yacni ma aha waa mid fooftay oo markaysaga shaatun acraabiya ayuu xadiisku sheegayay ayaa barideeda la shiilayaa saddex qaybood baa loo qaybinayaa saddex subax baa markaysa cala riiqi lagu cabaya cala riiqina waxa weeyaan waa inta aan qofku wax kale aanu markaa isticmaalin oo wax kale ayna dhuuntiisa marin weeye taasaa u dawa ah laakiin calaa kulli xaal xadiiska caynkaasi waa jiraa raawiga soo warinayaana wuxuu tilmaamayaa dad fara badan inuu arrinka noocaasa u sheegay oo boqol ka badan oo mid waliba ku bogsaday saas yadaa buu sheegaya ha waxaa taxadirun mudan dadka markaa xanuunada kollay ama beer xanuun kale ama waxa la midka ah ama subagowga kuwaasoo kale yacni markaa inay ka taxadiraan oo iyagu markaa ay iska ilaaliyaan laakiin markaysagaa dadka markaa caafimaadka qaba sida kale markaysaga waxyaalaha ka maran xanuunnada markaysa markaa waxyeelaayo ka maran yani marka ayay markaa noqonaysaa cidda yani saa u isticmaalaysa faman iftaraa cala allahi alkadiba min bacdi dalik faman iftaraa ku kastoo been abuurta cala allaahi allah ku been abuurta alkadiba been min bacdi dalika intaa dabadeed been ku been abuurta ay uhuuri lxujati yani min bacdi duhuuri lxuja macnuhu dhacay markay xujadu markaa muuqatay ee haalib noqotay dabadeed markay xujadu muuqatay dabadeed ee caddaatay bianna taxriima inama kaana min jihati yacquuba laa calaa cahdi ibraahiim inuu taxriimka ama xaaraantinimaynta hilibka geela iyo caanaha geela la xaaraantinimeeyey inuu markaa dhacay wakhtigii yacquub israa'iil wakhtigiisii inuu dhacay ee wakhtigii ibraahim aanu jirin dabeedna markii dambena reer banu israa'iil laga xarrimay muslimiinta xalaal baa u yahay hilibka geela iyo caanaha geeluba nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni waa isticmaali jiray yacnii hilibka geela iyo caanaha geelaba markaa xalaal bay innaga inoo tahay reer banu israa'iil bay xaaraan ka ahayd sida looga xaaraantinimayeyna sababtaasay lahayd fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi waa kuwii xadgudbay weeye almutajaawizuuna alxaqa ila albaatil xaqa ka gudbay oo baatilka u gudbay qul sadaqa allah waxaad tidhaahdaa allah baa run sheegay fii haada arrinkaa allah baa ku run sheegay ka jamiici maa akhbara bih sida waxa uu ilaahay ku warramay dhammaan ugu run sheegay ayuu mas'aladanna ugu run sheegay sababtu ugu daray waxay tahay ka jamiici maa akhbara bihi hadduu ku dayn lahaa fii haada dee waxaa iman kari lahay tawahum ama ismoodsin lays odhan karo maxaa loogu qayday marka arrinkan yacani ma been kalaa suuragal ah oo ka suuragala markaysagaa in dee yani dadka qaar ku soo dhacdaa dhici karta marka si aan yani ismoodsiintaasi u iman ayaa markaa waxa weeye u caddeeyey oo ka jamiici maa akhbara bihi wuxuu markaa allah sheegay oo ka warramay oo dhan siduu ugu run sheegu tanna ugu run sheegay wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla markuu ilaahay yidhi kelmadaha ilaahay baa dhammaystirmay sidqan wa cadla waxay culammadu yidhaahdeen sidqan fi lakhbaar cadlan fi laxkaam yacnii xagga khabarrada waxallo waxa khabare ilaahay sheegay war oo dhan wax hore u jiray wax hadda jira wax jiri doona dhammaan wuxuu ilaahay ka warramay wuxuu isagu iska sheegay ee yacni markaa daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa kaga warramay wuxuu khalaa'iqda kaga warramay yacni wax walba ilaahay run buu ku sheegay cadlan fi laxkaam wax alla wixii axkaamana ilaahay marka waxa weeye axkaamta ilaahay oo dhanna waa cadaalad weeye akhbaarta ilaahay oo dhanna waa wada sidqi weeye faattabicuu millata ibraahiima faattabicuu raaca millata ibraahiima diinta ibraahiim raaca allatii ana calayha yacni sidaa ku dheh yacni diintaa ibraahiimoo anigu aan ku suganay haddaan nebi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam war diintaa raaca xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday maa'ilan can kulli diinin ila alislaam diin dhammaanteed mid ka soo iilanaya oo islaamnimada u soo iilanaya o u soo leexanaya yacni ma ahayn mid mushrikiinta ka mida ma ahayn oo mushrikiinta markaa kama mid ahayn oo shirki lama imanayn jumlada mushrikiintana kama mid ahayn oo sawaadkooda iyo higilkooda mid badinaya ma ahayn ee wuxuu ahaa markaa mid shirki ka maran mushrikiintana marka waxa weeye aan higilkooda iyo sawaadkooda badinayn ayuu markaa ahaa dadka qaarkood waxay doonaan inay deliishadaan qur'aanka marka la akhriyo oo meel la ysku taago in sadaqa allaahu alcadiim la yidhaahdo eh, ayaa marka dadka qaarkood si ay sunno tahay oo kale u laazimaan yaday jirto ilaahay dee inuu markaa isagu run sheegaayo akhbaarta ilaahay oo dhanna ay wada run tahay haddana sunno ma aha marka qur'aanka la akhrinaayo akhriskiisa la joojiyo in sadaqa allaahu alcadiim lagu khatimo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu qur'aanka akhriyo sadaqa allaahu alcadiim kuma khatimi jirin saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam markay qur'aanka akhriyaan sadaqa allaahu alcadiim marka kumay khatimi jirin saas aawadeed sadaqa allahu alcadiim in lagu khatimaa yacni sunno ma aha yacni waxa weeye waxay noqonaysaa mid sunnadii khilaafsan oo sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay u qaybsantaa ficliya iyo qowliya iyo tarkiya waxaa jirta sunna ficliya sunno qawliya jirto oo dhaah ahaan wuxuu nebigu u yidhi waa sunna qawliya waxaa jirta sunna ficliya oo ficil ahaan nebigu wuxuu u sameeye sunna ficliya sunna taqriiriya jirto wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni saxaabada u taqriiriyen waa sunna taqriiriya yacni sunna tarkiya jirta oo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey oo tegitaankaana uu markaa waxa weeye laasimo khilaafkiisa laga haynin waxay noqonaysaa iyaduna sunna tarkiya ay noqonaysaa sunna tarkiya ayay markaa noqonaysaa marka saas aawadeed yacni markaa in lagu khatimo qur'aanka marka la akhrinayo sadaqa allaahu alcadiim saasayna u soo aroorin sunnahana aynu oga mid ahayn culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen yacni marka in wakhtigaa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa yacni bidcay noqonaysaa ay saas yada ay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bn mascuud ayuu ku yidhi iqra' calaya alqur'aan qur'aanka igu akhri markaasaa cabdullahi bn mascuud waxau yidhi xadiiska saxiixa waxauu odhanayaa oo waxaan kugu akhriyaa iyadoo adiga qur'aanka lagu soo dejiyaan qur'aanka kugu akhriyaa markaasuu yidhi haa waxaan jeclahay buu yidhi oon doonayaa cidaan aniga ahayn inaan ka maqlo ayaan doonayaa markaasaa cabdullahi ibn mascuudna raggii qur'aanka yaqaanay buu ka mid ahaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yaqra'a alqur'aana qaddan kama unzila falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin kii markaysaga yacni faraxa i gelinayso oo jeclaysanaya inuu qur'aanka isagoo daray ah oo cusub sidii loo soo dejiyey inuu u akhriyo jeclaysanayaa qiraa'ada ibnu ummi cabdi waxaa loo jeedaa cabdullaahi ibn mascuud qiraa'adiisa uu akhrinaayo qiraa'a la mida ha akhriyo oo sida cabdullahi ibn mascuud u akhrinaayo ha u akhriyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaana sunanka qaarkood baa soo wariyey culammada qaarna way ku weeyeeno waa xadiis saabit oo sugan weeye cabdullahi ibn mascuud nebiga waa ku akhriyey qur'aankii oo suuratu nisaa buu bilowday markaasuu marka waxa weeye ku akhriyey marka ilaa uu ka gaadhayey fa kayfa idaa ji'na yacni aayaddaa ilaa uu ka gaadhayey ayuu marka isaga akhriyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xasbuk cabdullahi bn mascuud sadaqa allaahu ma odhan nebiguna sadaqa allaahu ma odhan wuxuu yidhi xasbuk intaasaa kaafigaaga ah buu yidhi intaasaa kaafigaaga ah bimacnaa kugu filan yacni markaa qadarkaad igu akhrinaysay caynkaasuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadda aayaddan mi aan loo deliisho karin sadaqa allaahu in la yidhaahdo waxaa la odhanayaa aayaddan sida yacnii markaa masalada laga warramayey baa sadaqa allaahu ay ku saabsanayd oo jawaab ay markaa u ahayd sidaa ku dheh yacnii allah baa run sheegay oo markaa waxa weeye waxaa idinku sheegteen sax ma aha sida saxdii waa sidan laakiin macnaha yacni waxa weeye wakhtiga qiraa'ada la joojinayo sadaqallaahu in la yidhaahdo oo halkaa ay ku xadidan tahay dee ayadduma sheegin allah waxauu yidhi ina awala baytin wudica linnaasi liladii bibakkata mubaaraka ina awala baytin gurigii ugu horreeyee wudica linnaasi dadka loo dhigay inay ku cibaadaystaan yacni loo dhigay laladii bibakkata waa ka maka ku sugan weeye makka ka ku sugan weeye bakka iyo makka labadaba waa la yidhaahdaa mubaarakan xaalu baydkaasi yahay mid la barakeeyey uu yahay oo baraka mid u saaxiiba yahay wa hudan hanuun mid u saaxiibana uu yahay lilcaalamiina caalamiinta hanuuninaya ay ku hanuunayaan oo sida khayrku ku jiro yani markaa ay ku raacayaan oo kula imanayaan fiihi aayaatun bayinaat fiihi beydkaa waxaa ku sugan aayaatun aayadaa ku sugan bayinaatun cadcad ayaa ku sugan maqaamu ibraahiim minhaa waxaa ka mida aayaadkaas maqaamu ibraahiima maqaamkii ibraahiim baa ka mida waman dakhalahu kaana aamina waman dakhalahu kii galaa baydkaas ama beledkaas uu beydku ku yaallo kaana aamina wuxuu noqonayaa mid amni iyo nabadgelyo u saaxiiba buu noqonayaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila walilaahi ilaahay waxaa waajibay cala annaasi dadka korkooda ugu waajibay oo ugu sugnaado ugu waajibay xiju lbeyti beytka in la xajiyo oo xaj loola soo qasdo man istataaca ilayhi sabiila manta waxaa laga beddelayaa annaas baa laga beddelayaa calaa man istataaca ciddii kari karta korkooda waxa ugu waajibay ilayhi sabiila wadda uu ku gaadho ciddii kari karta waxaa korkooda ilaahay ugu waajibay xijulbeyt beytka inay xajaan waman kafara fa ina allaha haniyun can ilcaalamiin waman kafara ku kastoo gaalooba fa ina allaha allah haniyun hani buu ka yaho hodan buu ka yahay can ilcaalamiina caalamiintoo dhan buu ilaahay hani ka yahay ilaahay waxba yeeli maayo isagunbaa naftiisa dhibaaya isagunbaa naftiisa dhibaya allah wuxuu inoo sheegayaa guri ugu horreeye cibaado loo dhiso oo in cibaado lagu gaar yeelo loo dhisay sida masjid oo kale waxaa ugu horreeyey masjidka kacbada baytullaahi alxaraamka ayaa ugu horreeyey inna awala baytin wudica linnaasi looma jeedo guri arladaba laga dhiso inuu ugu horreeyey dadku guriga waa dhisan jireen laakiin waxaa laga tilmaamayaa guri cibaado loo khasisaayo sida masjid oo kale yacni markaa loo dhisay meel lagu cibaadaysto loogu talagalay cibaado lagu gaar yeelo yacnii waxaa ugu horreeyey baytullaahi alxaraamka kacbadaa ugu horraysay kaa maka ku yaalla ugu horreeyey waana masjidka ugu fadliga badan waa afdalu masjid masjidka ugu fadliga badan wey cibaadaad lagu gaar yeelayna waa jiraanoo aan mawdic kale laga heli karin oo yacnii haddii la eego tawaafku wuxuu ku gaar yahay kacbada meelaan kacbada ahay in la tawaafaa yacni sharci maaha waa cibaada khaasa bilkacba waa cibaado kacbada ku gaar saas aawadeed qofku hadduu maka tago yacni tawaafka waa inuu aada uga faa'iidaystaa muhim weeye cibaadaadka kale meelo kale waa laga heli karaa hadday qur'aan akhris tahay hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday cibaadaad kale tahay laakiin tawaafku waa cibaado kacbada mooye meel kale aan laga heli wey walyatawafuu bilbayti alcatiiq ha ku dawaafaan gurigii qadiimka ahaa ee horreeyey maxaa loo yidhi qadiim waa awalu beyt waa gurigii ugu horreeye cibaado loo dhiso tawaafkii markaa wuxuu leeyahay sunnuu leeyi ruknuu leeyahay waajib buu leeyahay sunnuu leeyi addamaarta tawaafka sunnahay ma soo oodna hadduu qofku awoodi karaayo inuu maalin kasta markaysa intaasoo goor dawaafo min toddoba toddoba u xidhayo inuu sameeyaa waa afdal mar kasta uu kacbada ku wareego toddoba goorna waxay ka dhigan tahay addoon la xoreeyo kale ama faral ha noqoto ama sunne ha noqoto mar kastouu kacbada ku dawaafo dawaafka toddoba u xidhmaa toddoba wax ka yar laguma dawaafo toddobana lagama badiyo toddoba toddoba goor baa loo xidhayaa sabca maraat haddaad ku wareegto ragcatayo tawaaf baad la iman waa ka cidqi raqaba qoor inaad xoraysaad ka dhiganta haddana dib baad u bilaabi kartaa markaad dhammayso saa si la yaa ma soo oodna ma soo oodna weliba fadli kaloo siyaadaana waa leeyaho tallaabo kastaad qaadayso in xasano lagaaga qorayo dembina lagaaga daadinayana waa leeyi yaa qoorxoraynto keliya maha fadliga dawaafku waa weyn saas aawadee fursadda caynkaasa qofkii ay u suuro gashaa ee kari karaa ha ka faa'iidaysto marka kacbadu waa guriga caynkaasa weeye waxay culammadu isweydiiyaan ciddii ugu horraysee dhistay ee ahayd waxaa mashhuuroo caan ah inay yidhaahdaan culammo badani ciddii ugu horraysee dhistaa waxay ahayd malaa'ig oo markuu ilaahay arlada abuuray meesha kacbadu waxay ahayd markaysaga meel meelaha kale ka koraysa ayay ahayd marka malaa'ig baa markii hore dhistay marlabaadkiina aadam baa dhisay markii dambaa ibraahim dhisayaa ibraahim iyo inankiisa ismaaciil inay dhiseen baa qur-aanka laynoogu sheegay kollayba laakiin dhisitaankaa in dhisitaan ka horreeyey bay u badantay waayo dee khasaa'ista nebi maxamed la gaar yahay waxaa ka mid a wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura markuu nebigu ka warramayo khusuusiyaadkiisa uu la gaarka yahay wuxuu ku daray in arladoo dhan looga yeelay meel lagu tukado masjid looga dhigay dee ummadihii kale arladoo dhan masjid uma ahayn meel cibaado loo gaar yeelay salaadda la doonan jireen oo ku tukan jireen dee nebi ibraahimna nebiyo badan baa ka horreeyey marka saas aawadeed dee haddii marka waxaway nebiyadaas ka horreeyey meel kastoo arlada ka mida ay ku tukan jireen waxay noqonaysaa nebi maxamed inay kala mid yihiin oo aynay khasaa'istii nebi maxamed aynay ka mid noqonaynin uu kala gaar ahaa nebiyada kale in keligii isaga looga yeelay iyo ummaddiisa arladoo dhan masjid looga yeelay almuhim asaaniid saxiixa looma hayo in markii ugu horraysay malaa'igi dhistay markii labaadna aadam dhisay markii saddexaad shiis dhisay qasaska caynkaasee culammadu ay sheegaan markii dambe uu markaa dhisay ibraahiim yacni ilaa ibraahiim laga soo gaarayo ciddii ka horrayse dhistay asaaniid saxiixa oo loo hayo oo axaadiis saxiixa ku soo aroortay ma hayno allahu aclam laakiin cidda markaa aynu hubno ee ugu horraysay ee laynoo sheegay aynu hubno inay dhistay waa ibraahiim waxaasee loo badinayaa inay cidi ka horraysay ibraahiim baa loo badinayaa sababta aynu sheegnay daraaddeed oo ah marka waxa weeye nebiyadaa horeba dee in meel cibaado loo dhisay uun ama cibaado loo gaar yeelay ay ku tukan jireen si nebi maxamed aynay ula wadaagin khusuusyaduu la gaarka ahaa oo ah wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa waxaa aayadda ku sugan bakka laladii bibakka baka waxaa looga jeedaa maka oo baka iyo makaba waa la yidhaahdaa asmaa badan baynay leedahay ilaa culammada qaarkood ay gaadhsiiyeen magacyada maki ay leedahay ilaa sagaashan magac ay gaadhsiiyeen ha yeeshee qur-aanka magacyo dhowraa ku soo arooray ummulqura ka mida bakaa ka mida yacni waxaweye makaa ka mida waxaa ka mida waxaweeye albaled baa ka mida albaled lamiin baa ka mida almasjid alxaraam baa ka mida culamada qaar waxay ku dareen macaad baa ka mida laraaduka ilaa macaad laba tafsiir baa ku sugan maakhiraa loo jeedaa mise makaa loo jeedaa qowlayn baa ku sugan meelo kale culamada qaarkood ku fasiraanna waa jiraan wuxuu allah inoo sheegay aayado cadcad baa ku sugan beydkaas maqaamkii ibraahim baa ka mida maqaamka ibraahim waa dhagaxii ibraahim isku taagi jiray markuu kacbada dhisayo nebi ibraahim dhagax uu isku taagi jiray markuu kacbada dhisayo ayaa maqaamkii ibraahim ah wuxuu ahaan jiray waagii hore mid kacbada yacni gunteeda yaalla ayuu ahaan jiray markii dambe dee waxa weeye marka waa laga soo durkiyey oo xoogaa baa laga soo gooyey waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa waxaan filayaa wakhtigii cumar in laga soo durkiyey oo mawdica uu hadda yaallo yacni markaa wakhtiyadaa in la dhigay waxaa ku sugan raadkii ibraahim baa ku sugan dhagaxa oo taa lafteedu dee waxa weeye waa mucjize weeyo dhagaxii uu isku taagi jiray ibraahiim baa addimadiisii ku sawirmeen oo sidii markaysaa markaa shay qoyan oo dee markaysaa markaa dhoobo qoyan oo kale oo qoyaan ku jiro laakiin aad aan u qoyanaynoo la isku taagay oo kale sideedii sideediioo kale addimadii ugu sawirmeen laakiin dadka qaarkood markay noqotay dee inay markaa waxaweeye ay dhici karto inay kuba lumaan oo ay isku masaxaan oo ay ka barakaystaan oo caynkaas waxaa lagu xidhay yacni markaysaa markaa dhismaha yara aragteen ciddii tagtay ee markaysaa muraayaddana leh ee halka hoose dhagaxu ka muuqanayo taasaa markaysaga lagu xidhay haddana dadka qaarkood ma dayne markaysaa dee muraayaddii iyo markaysaa wixii yaraaya lagu xidhay ayay dadka qaarkood markaysa markaa taataabanayaan oo isku masaxayaan oo ismarinayaan taasina waxa weeye shareecada meel la kagama taal xagga marka waxa weeye maqaamu ibraahiimka xaggiisa in lagaga soo tukado ayuumbaa laynoo sharciyeeyey wakhtiga qofku tawaafka uu sameeyo ragcatay tawaaf waa hadday u suuro gasho haddii kalena geestuu doonu kaga soo tukan karaa waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa wa ragcatay tawaafka ayaa markaa loo jeedaa waman dakhalahu kaana aamina ka baydka soo galaa wuxuu noqonayaa mid aamina buu noqonaya mid aamina ayuu noqonayaa waxaa loo jeedaa markaysa waxaan yacni markaa wakhtiyada qaarkood baa dhici karta inay kacbadii dee wax ka dhacaan ama xaramkii wax ka dhacaan waa amni oo kale dee marka ah, aynay markaa noqon xaalaad naadira oo dee waxa weeye waxa dhacday yacni sagaal iyo toddobaatanka aakhirkiisii oo kun afar boqoliyo kowdii waafaqsan inay markaa yacni qaar juhaymaan iyo saaxiibadii inay xaramka hub la soo galeen dabadeedna markaa waxa weeye marka ay ku dagaalameen muddo laba wii ku dhowna xaramka uu ka dhacaysay yacni xabadda oo la laysku laynaayey ilaa markii dambe yacni marka waxa weeye akhiiran markii dambe baaqiya isdhiibeen oo dabeedna markaysaa wixii la laayey mooyaane wixii kale yacni markaysaa la qaqabtay yacni saas yadii ilaa ay dhacday marka hub bay la soo galeen xaramka waxaana markaa eh, ay ku fitnoobeen nin ku sugnaa oo maxamed ibnu cabdillaahi la odhan jiray oo yacni markaa ka mid aha oo cibaado badnaa ayaa markaa waxaa ku riyooday qaar badan oo ka mida ah waxay ku riyoodeen inuu mahdigii yahay mahdigii inuu yahay yacni dabeedna markaa riyooyinka caynkaasa ayay markaa waxaa yani ugu fitnoobeen dabeedna markaa waxa weeye shaytaankii wuxuu u qurxiyey inay marka waxaw xaramka kaga dhawaaqaan yani inuu mahdigi soo baxay yani saa kaga dhawaaqaan sidii bay hub la soo galeen meeshii markaysa markaa qabsadeen yani meeshay ka dhawaaqeen yidhaahaan baycada ha la siiyo ha lala baayactamo yani iyadoo dee xukuumaddii ay jirto ay dhisan tahay bay is yidhaahdeen xaramkaa qabsataan oo saa samaysaan ayaa marka waxa weeye umuuruhu isku beddelaya ya shaydaan baa kadiyey saasay markaysa waxa markaa ku dhaqaaqeen meeshina dadna waa ku dagaalameen yacni muddo afar iyo toban maalmood ku dhow baan xaramka loogu gelin ciidana dawaafin iyagoo keliyana ay ku jireen xabadduna halkaa ka dhacaysa ya yacni waxa weeye dad badan baana ku dhintay akhiiran markii dambe waa la qabtay markii dambena xukunkii culammadu ay ku xukumeen oo ah markay waxaan muxaaribiin inay yihiinoo xaddu xiraaba laga oogo oo markaysaa la laayo ayaa marka waxa weeye lagu fuliyey yacni hay'atu kibaar alculamaa biriaasat ibni baaz fatwadii ay ku fatwoodeen ay ku xukumeen ayaa markaysa marka qadaagiina markaysa markaa xukumay dabeedna sidii baa lagu fuliyey ahlucilmiguna waxay xukumeen nimankaas inay khawaarij ahaayeen yacni sheekhu alalbani waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa silsilatu axaadiis saxiixa inay khawaarij ahaayeen waa tilmaamaya hayatu kibaar alculamaana waxay dhahen muxaaribiin bay ahaayeen waa niman marka waxa weeye yacni shufto ah ayay marka ahaayeen saasay yidhaahdeen aayaddii baynay markaysa markaa u soo qaateen yani markaa suuratulmaa'ida ku sugnayd inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu yascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu alaaya marka waxa isweydiin le yacni marka la yidhi waxa weeye aamin weeye waman dakhalahu kaana aamina yacnii amnigii sawta wakhtiyada qaarkood amni aynay ahaanayn waxaa jira waxa la yidhaahdo khabarun yuraadu bihi lamru siiqo khabar ah inta la sheego in macno amar loo jeedo marka aamin weeye ama beledka aamina ama si kii soo galaa aamin ah waxaa loo jeedaa yacni marka ay fa faamminuuh nabadgeliya oo amni siiya marka waxa weeye waa khabarun yuraadu bihi alamru waa khabar amar looga jeedo eh, haddii la yidhaahdo marka aamin weeye qadaran wa sharcanna qadaran waa min xayu alghaalib sharcanna waa cala litlaaq marka laga reebo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in saacad loo baneeyey wixii ka dambeeya waxay ku baaqi noqotay yani markaa xaaraannimadii nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa uxillat lii saacatu min nahaar maka inaan ku dagaalamo waxa lay xalaaleeyey saacad maalinta kamida mida ya fain tarakhasa axadun biqitaali rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam hadduu qof marka waxa weeye deliishado oo uu doono inuu cuskado nebigu dagaalanku ku dagaalamay maalintaas saacad kamida maalintaas uu ku dagaalamay waxaad ku tidhaahdaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam faquuluu lahu ina allaha axalla lirasuulihi walam yuxilla laka allah rasuulkiisa waa u xalaaleeyey laakiin adiga kuma xalaalay sidaa ku dhahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa ku dhaha ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa xajku inuu waajib yahay oo ciddii kari karta xajku waajib ku yahay yacni xajku wuxuu ku waajibaa cala almustaiic saas aawadeed baa aayadda lagu qayday man istataaca ilayhi sabiila axaadiistana saas si leeg bay ugu soo aroortay iyadoo istitaacada lagu qaydaayo yacnii xiju iyo xaju labadaba waa la yidhaahdaa xijulbeyt iyo xajulbeyt labadabana waa la akhriyo waa laba qiraa'o sabci ah qoraa'u sabcaha ku kala qaybsan kii ka kufriyaa yacnii ilaahay waxba yeeli maayo isagunbaa isdhibaya ilaahayna waa qani oo hadduu xajka dafiro dee waa ka kufriyey ya saas aawadeed waman kafara fa ina allaha haniyun can ilcaalamiin waxay ku fasireen bacdi culammada ka mida ibnu cabbaasna waaba laga sheegaye waman jaxada kii xajka dafiraa yacni waa gaaloobaye yacni markaa ilaahay waxba yeeli maayo ilahay hani buu ka yahay isagaa isdhibaya waatay bacdu salaf yidhaahdeen man laa yaraa xajahu biran walaa tarkahu isman xajka ku gaaloobay waxa weeye waa man laa yaraa yacni markaa xajahu biran waa kaan u arkayninoo u qabin xajku xajinaayo yacni khayr inuu yahay aanu arkayn aanu qabin inuu khayr yahay tegista laga tagaana inay dembi tahay aanu qabin bimacnaa waa mid yacni xajkii dafirsan yacni markaa ama xalaashanaya in laga tago xalaashanaya amaba xajkii dafiraya weeye fardiyadiisii iyo waajibnimadiisiiba inkiraayo macno ka caamsan in la yidhaahdo ku kastoo kufriyaa laga tilmaamaya ama xaj ha ku gaaloobo ama wax kale ha ku gaaloobe sidaa loo caam yeelana waxa weeye waa saa'iq waana arki doonnaa culamada qaarkood inay saa mareen waana sida jalaaliyinkuwa marayo tacmiimka kufriga la camima waxaa kaloo bacdi culammada ka mida ay mareen oo bacdu salaf laga soo naqliyey tegista xajka laga tago oo qofku go'aansado weligii inaanu xajin inay gaalnimo tahay taana bacdu ahli sunna qabay oo afarta camale arkaanta ah afarta camale arkaanta ah salaada soonka zakada xajka bacdu salaf baa ku gaaraysiin jiray qof kastoo ka taga qof kastoo ka taga ku gaaraysiin jiray ya afartaa camal almabaani alarbaca shahaadataynka haddii laga tago arkaanta shanta ee mabaanidu waa shan laakiin shahaadataynka haddii laga tago inay gaalnimo tahay ama midkood laga tago waa laysku waafaqsan yihi laakiin afartan kale waa laysku khilaafay ha yeeshee khilaafku wuxuu ugu sii badan yahay salaada tegista laga tegay laakiin saddexda kale tegista laga tegaayo lafteeda bacdu ahli sunna qaba ee jamaahiirta ahlu sunna ma qabaan saddexda kale tegista laga tegaya inay gaalnimo tahay soonka iyo zakada iyo xajka xajka waxa kala duwan qofku inuu doonaayo inuu xajiyo dib u dhigo taasi waa arrin markaysa markaa khilaaf bayna almadaahib ta laga hadlayo maaha midna waxa weeye waa qof go'aansaday oo yidhi xajin maayo yacni oo niye ay ka tahay weligii inaanu xajin taasaa bacdi yacni markaa salafka ka mida ay gaalaysiin jireen bacdi salafka ka mida ay gaalaysiin jireen ha yeeshee jamaahiirta salafku waxay ahaayeen qaar u qaba inaanu gaaloobin oo milladda ka bixin haddii aanu xajkii dafirin waajibnimadiis allah waxau yidhi ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakka wa lama qaaluu wuxuu yidhi sheikhu raximahu llah wa waxaa soo degay lama qaaluu markay yidhaahdeen qoladii yuhuudda ahayd qiblatunaa qabla qiblatikum qibladayadu qibladiina waa ka horraysay ina awala baytin wudica linnaasi laladii bibakka aayaddan baa soo degtay ina awala baytin guri kii ugu horreeyey gurigaasoo wudica la dhigay linnaasi mutacabbadan linnaasi dadku inay ku cibaadaystaan loo dhigay fi lardi arlada gudaheeda loo dhigay lalladii bibakkata waa ka ku sugan makka ku sugan weeye bilbaa'i yacnii ba'a xaalu ku sugan tahay oo ba' la akhriyo lugatun fii makka waa luqa maka ku sugan oo baka iyo makaba waa la yidhaahdaa hmm. summiyat bidalika sidaa waxaa loogu magacaabo baka loo yidhi liannahaa tabuku acnaaqa aljabaabira waxay markaa jebinaysaa acnaaqa aljabaabira dadka markaa jabaabirada ah ee waxa weeye yacni markaa kibirka iyo yacni xadgudubka badan bay qoorta ka jebinaysaa ay taduquhaa yani taksiruhaa waa jebinaysaa qoortay ka jebinaysaa waxaa kaloo la yidhaahdaa baka waxaa loo yidhi min alizaala laga keenay marka waxaa baka loo yidhi dembiyada ayay markaa yani markaa kaxaynaysaa baabi'inaysaa sidaana waa loo yidhi inay dembiyadii baabi'inayso oo tagsiinayso culammada qaarkoodna sidaasaa markaa baka loo yidhi bay yidhahdeen maka lafteeda macnaha isaalada waa ku fasireen macnaha isaalada waa ku fasireen marka lagu tago yani marka luqada marka yani miimka loogu dhawaaqo ee maka la yidhaahdo maaha halkan baa la ahriyay muraadkaygu maaha waxaan u jeedaa marka maka la yidhaahdana mukuugta iyo markaysaa markaa shimbiraha dhawaaqooda waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray xagga isaaladana waa lagu fasiray tan lafteedana isaalada waa lagu fasiray baka marka la yidhaahdo liannaha tabuku acnaaqa aljabaabira ay taduquha banaahu lmalaa'ikatu qabla khalqi aadam malaa'igtaa dhistay aadam abuurkiisii ka hor wa wudica bacdahu alaqsaa yacnii waxaa la dhigay masjid xaraamka dabadii ama beytullaahi alxaraamka dabadiina waxaa la dhigay alaqsa masjid aqsa la dhigay wa baynahumaa arbacuuna sana waxaana u dhexeeyey afartan sano kama fii xadiiska waxaa ku soo arooray gurigii u horreeye dee la dhisaa waa keeyo waa markaysa baytullaahi alxaraamka kii ku xigay kumu ahaa wuxuu ahaa marka aqsu ahaa masjid aqsa kan baynahumaa imisaa udhexeeyey afartan sana udhexeeyey wa fii xadiiin xadiis waxaa ku sugnaa annahu awalu maa dahara cala wajhi alardi cinda khalqi asamaawaati waalardi zubdatun baydaa xadiis waxaa ku sugnaa annahu awalu maa dahara cala wajhi alard annahu baytullaahi alxaraamku awalu maa dahara waa wixii ugu horreeye ka soo muuqda calaa wajhi alardi arlada korkeeda cinda khalqi asamaawaati waalardi markii cirarka iyo dhulka la abuuraayey yani markaa zubdatun waa markaa yani xoor oo kale weeye ama waa markaa xumbo oo kale weeye baydaau cad yani marka waxa biyaha markaa horreeyey biyihii markay waxaweyn horreeyeen baa markaa dabadeedna marka waxaweeye yani markaa meesha beytka laga dhigi doono ayaa xumbacad baa markaysaga meeshaa ka soo baxday oo ka muuqatay markaasa arlada markaa hoosteeda la kala bixiyey fa duxiyat ilardu arladii baa la kala bixiyey min taxtihi yacni markaa xumbadaa hoosteeda bimacnaa meeshaa dee beydka noqon doonta ee xumbadu ku sugan tahay hoosteeda markaa waxaa arladii la kala bixiyey mubaarakan xaal la barakeeyey xaalun min aladii alladii baa laga xaalaya laladii bibakata waa ka baka ku sugan mubaarakan waxaa la dhigay xaaluu baraka u saaxiib yahay wa hudan iyo hanuun xaaluu u saaxiib yahay lilcaalamiina caalamiinta uu hanuuninaayo liannahu qiblatuhum suu hanuuninaya qibladoodii weeyo way ku hanuunayaan fiihi aayaatun bayinaat waxaa ku sugan aayado cadcad baa ku sugan maqaamu ibraahiima bacdu ahlicilmi bedel bay mareen oo waxay yidhaahdeen aayaatu baa laga bedelayaa aayaatun ayaa laga bedelayaa waxaa ku sugan maqaamu ibraahiima aayaadka ka bedelo maqaamka ibraahim baa ku sugan wejiga kale wuxuu yahay waana sida mufasirku maray minha baa loo qadarayaa waxaa ka mid maqaamu ibraahiima maqaamka ibraahim baa ka mid ah makaanu istaaggii ibraahiim ay alxajaru aladii qaama calayhi cinda binaa'i ilbeyt dhagixii uu isku taagay ibraahim markuu beytka dhisaayey fa ahara qadamaahu fiihi waxaa raadeeyey oo ku sawirmay labadiisii addin baa ku sawirmay mm. wa baqiya ila alaan ilaa haddana baaqi weeyo waa joogaa dhagixii waa sugan yahay iyadoo markaa raadkii addimaduna ka muuqdaan maca tadaawuli zamaani wa tadaawuli alaydi calayh iyadoo lala qabo yacni wakhtigii inuu dheeraaday wa tadaawuli alaydi calayhi iyo gacmuhu markaysa markaa inay tadaawuleen oo bimacnaa yani dadkii marka ay yani wax taabta iyo wax isku taagaba ay lahaayeen oo dhagaxii marka waxa weeye yani markaa dee kama baabi'in raadkii kama baabi'in isagina ma baabi'in dhagxaanta qaarkood baa marka dambe burbureen wa minha tadciifu alxasanaati fiihi waxaa ka mid ah xasanaadka in e, la labanlaabayo baytullaahi alxaraamka gudihiisa hataa axaadiista ku soo aroortay xadiiska sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada lagu tukado masjidulxaraamka in waxa weeye boqol kun oo salaadood oo masaajidda kale lagu tukado inay ka fadli badan tahay boqol kun oo salaadood oo masaajidda kale lagu tukado inay ka fadli badan tahay waata xadiis ku soo arooray xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood baa quweeyey xadiisku saxiixa kuma sugna laakiin imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo baa soo wariyey yani markaa culamo badan baana quweeyey oo saxiixiyey haddaba markaa ma waxa fadligaa boqolka kun ku sugan yahay marka mas-uul xaraamka dhismaha mas-uul xaraamka la tago oo halkaa lagu tukado mise xaramkaoo dhan xaramka maka oo dhan meeshii lagaga tukadaba fadiiladaa boqolka kuni waa ku sugan tahay culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaaya maye masjidul xaraamka ayay ku gaar tahay ee masjidku markuu qaadi waayena dadka debadda ku tukanaya ee ku sii xidhanna ataabicu taabic iyaguna waa raacayaan hadduu masjidku buuxsamo cidda dabadda kaga tukanaysa ee safafkii xidhiidhsan yihiin la xukun bay noqonaysa qaacidadu waxay tahay ataabicu taabic shayga wixii taabicu ahi xukum ahaanna waa raacaya laakiin masaajidda kale ee maka fadiilada caynkaasa lagama helayo kaas waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahy maya masaajidda xaramka xaramka maka oo dhan meeshii lagaga tukadaaba fadliga boqolka kun ee salaadood waa lagu helayaa hasii fadli badnaato in masjidu xaraamka qofku uu tago maadaama uu ka jamac badan yahay asalkiina uu yahay khilaafna ka maran yahay intaa mid walba leeyahay laakiin masaajidda kale yacni markaa xaramka gudihiisa meeshaad kaga tukataba aslulfadiila oo mi'atu alfiga ah waa lagu helayaa labada qowlba waa jiraan culammaduna qadiiman wa xadiisan waa isku khilaafsanaayeen qadiiman wa xadiisan waa isku khilaafsanaayeen sida culammadii hore isku khilaafsanaayeen baa culammada zamaankanna ayaguna isku khilaafsanaayeen sidaas aawadeed baa sheekh ibnu baaz iyo yacni ardaygiisii asheekh ibnu cuthaymiin ay isku khilaafeenoo laba qowl ka kala yeesheen oo ibnu baazna uu maray yacni xaramka maka meeshii lagaga tukadaba boqolka kun ee salaadood waa lagu helayaa ardaygiisii oo ah markaa ibnu cuthaymiinna uu isaguna maray maya masjidka kacbada la gaar ah ee xaramka maka oo dhan fadiilada lagu heli maayo waxay cuskanayaan ahlucilmiga ku tegey fadiilada xaramka maka meeshii laga tukadaba waa laga helayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac markuu soo xajiyey wuxuu degay badxa ayuu degey badxa waxaa lagu sheegaa masjidka cabdulcasiis yacni markaa wixii xagga waqooyi ka xigee ka hooseeya ayaa lagu sheegaa badxa halkaasaa lagu sheegaa meel tamuuxay ahayd oo buuruhu ay biyaha ku soo daayaan oo biyomareen ah halkaasuu degay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaado badan baanu halkaa ku tukaday oo mid iyo laba iyo saddex iyo afartoonna aan ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa ku tukaday haddii fadiiladu ku gaar ahaan lahayd yacni markaa waxa weeye masjidulkacba in lagu tukado baytullaahi alxaraamka keliya ee xaramku fadiilada aanu kala mid ahaan lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo baytullaahi alxaraamka oo kacbadii ay u jirto intaa yar halkaa kuma tukadeen salaadaha badan haddii bannaanaansha caddayn ay tahayna yacni mar iyo labaa ku fillayd mar iyo laba ama salaad iyo labaa ku fillayd ee salaadaha badan ee nebigu halkaa ku tukaday waxay caddaynaysaa aslu fadiila in lagu helaayo yacni markaa xaramka maka meeshii laga tukadaba fadliga boqolka kuna in lagu helayo ayaa markaa culammadu eh, ay ka daliishadeen ahlucilmiga qaarkood ay kala baxeen oo ay ka daliishadeen marar badanna nusuusta waxaa ku soo aroortaa inta masjid xaraam la sheego in xaramkao dhan loo jeedo taasina waxa weeye markaa si haaliba inay tahay waa mid kollay markaa dee badanoo nusuusta ku fara badan weeye xataa wakhtiyada qaarkood kac baa la sheegaa imka ibnu cuthaymiin markau odhanaayo wuxuu yidhi masjidulkacba la yidhi masjidulkacbana wuxuu ku gaaryahay kacbada lafteeda ayuu ku gaaryahay saas aawadeed masaajidda kale xaramku soo geli maayaan waayo masjidulkacba riwaayaadka qaar ku soo arooray ya laa tushaddu arixaalu ila ilaa alaaati masaajid waxaa ka mid ahay masjidulkacba laakiin taa waxaa laga jawaabaya qur'aanka laftiisa waxaa ku sugan kacbo inta la sheego in xaramka loo jeedo hadyan baaliga alkacba hadiga ma kacbada lafteeda lagu gowracaya masjidkaa la gelinaya ila ilahay wuxu uhi hadyan baaliqa alkacba hadi kacbada gaadhaya kacbaduu gaadhaya maxaa looga jeedaa xaramku gaadhaya baa looga jeedaa meel kastoo xaram ka mida lagu qalaya waan laysku waafaqsan yahay inaan masjidka gudihiisa lagu gowracayn waa laysku waafaqsan yahay waa yahay wa anna tayra laa yacluuhu waxaa kaloo ka mid ah inaan markaa shimbiruhu aynay kacbada korkeeda aynay duulayn ama aynay ku fadhiisanayn kolay mufasiriin badan baa sheegay shaahid ahaanna waxaa la arkay kolley iyagoo kor maraya waa la arkay markii taas waxaweye la arkay dadka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa si naadira ah mooyaane si kale uma dulduulaan bacdina waxaabay sheegeen markay shimbiruhu markaa xanuunsadaan bay markaysa markaa hawada kacbada soo galaan laakiin wakhtiyada kale korkeeda ma maraanna waa yidhaahdeen kale calaa kulli xaal laakiin waxa weye waa shay mushaahadoo la arkaayo inay waqtiyada qaarkood kacbada korkeeda ay duulayaan waman dakhalahu kaana aamina ku kastoo kacbada soo gala bimacnaa xaramka soo galaa loo jeedaa kaana aamina aamin buu markaa noqonaya khusuuska beytkoo keliya lagama tilmaamayo iyadoo beytka la sheegaayo oo beytka la soo sheegay ayaa haddana beytka mar waxa looga jeedaa xaramkao dhan kaana aamina wuxuu noqonaya mid aamina laa yutacaradu ilayhi biqatlin aw dulmin aw hayri dalika looguma banbaxayo wax dil ah ama dulmi ah ama wax kale ah walilaahi cala annaasi xiju lbeyt ilahay waxa u waajibo dadka korkooda ugu waajiba beytka in la xajo waajibun yani marka waa waajib marka xajku laamkaa laga qaadanaya wujuubka iyo calaada cala nnaasi bikasri lxaa'i wa fatxiha yani xaalu marka ku sugan yahay eh, xiju iyo xaju luqataani waa laba luqo waana laba qiraa'o yacni sabci ah oo sabcada qaarba ay mid akhriyeen qaarna ay akhriyeen marka hoos dhigga xa'da qaarna ay akhriyeen yacni kordhigga xa'da waxaana badan quraada inta kordhigaysaa badan waayahay luqataani fii masdari xaja waa laba luqo oo masdarka xaja ku sugan xaja xajan iyo xaja xijan bimacnaa qasada qasada inay markaa xaja la macno tahay wa yubdalu min annaasi annaas waxaa laga bedelaya man istaaaca ilayhi sabiilan baa laga bedelaya mankaa laga bedelaya waa badel bacdi min kulli bacdi baa la bedelaya kulliga laga bedelaya e, sabiilan ariiqan waddo kii u awoodi kara uu ku gaadho fasarahu sala allahu alayh wasalam bizaadi walraaxila nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fasiray xadiis laga soo wariyey sanadkiisa dacfaa ku jire yacni markaa istiaacada waxaa laga tilmaamayaa bizaadi sahayda iyo waraaxilati daabadda la fuulaayo ayaa markaa looga jeedaa yani markaa istiaacada taasaa laga tilmaamaya rawahu alxaakimu waayru xadiiskana xaakim iyo hayrkii baa soo wariyey sheekh albaani wuxuu odhanaya turuqdiisu waa daciifa weeye waa waahiya mirwaaulkhaliilkaanu ku caddaynaya waman kafara ku kaas gaalooba billaahi allah ka gaalooba aw bima faradahu min alxaji ama wuxuu ilaahay ku faral yeelo xaja ka gaalooba gaaloobaoo dafira fa ina allaha haniyun can alcaalamiin ilaahay hani buu ka yahay oo hodan buu ka yahay can ilcaalamiina caalamiintao dhan alinsi waljinni waalmalaa'ikati jinki jinkiiyo malaa'igtaba wa can cibaadatim iyo cibaadadoodaba ilaahay hani ayuu ka yahay marka ilaahay waxba yeeli maayo isagunbaa isdhibaya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub